alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira xadiidka sagaal iyo soddon can abi qataadata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abi qataada waxa uu yidhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi idaa uqiimat isalaatu marka salaadda la qiimo falaa taquumuu xataa tarawnii ha kicina ilaa i aragtaan ha kicina wa calaykum bialsakiinati waalwaqaar waxaa laasimtaan xasilloonida laazima oo yacni xasilloonaan ku sugnaada iyo walwaqaari deganaansho ku sugnaada yacni salaaddii ha u soo ordinoo yacni waxa weeye ha la imanina inaa u soo orodaan ama inaa marka waxa weeye salaaddii ku ciyaartaan ama wax la mida adigu kan waxa weeyaan hadda falaa taquumu xataa tarawnii wa calaykum bisakiina waxaa soo gelaya salaadda gudaheeda lafteeda inaan lagu ciyaarin ee si deggan loo tukado si deggan loo tukado ayaa markaa eh, xadiidku ku tusinaya deganaanshana waxaa la rabaa marka salaadda loo soo socdo deganaanshana waxaa la rabaa marka salaadda lagu jiro xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa la yareeyo deganaansho lagu tukado yacni waxa weeyaan dhaqdhaqaaq fara badan aan lala imanin ciyaar aan lala imanin dadka qaarkood faraha iska shashabsadaan garka aan layska salaaxin yani waxa weeye marba meel la tataaban marba meel la xoqoqan yani ashyaada noocaasa waa in layska jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uhi uskunuu fi salaa salaadda ku xasila salaada ku xasila maa li araakum raafici aydiikum ka adnaabi khayrin shumsin wuxuu yidhi salaadda ku xasila maxaan idin arkaa idinkoo gacmaha sare u qaadayo aad mooddo sidii fardo carar badan dabadoodoo kale aad mooddo dabada farduhu isma taagto mugti markaa sidaasoo kale aad mooddo marka aad la mid tihiin marka waxaa la rabaa salaaddii in xasiiloonaan iyo deganaansho lagula yimaado ayaa la rabaa saas yadaabaa la rabaa sakiinada iyo waqaarka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa bimacnan oo waa la laysku adkaynayaa bacdu ahlicilmina way kala qaadeen oo waxay yidhaahdeen yani midba waxay ku fasireen yani markaa nooc midna xagga dhaqdhaqaaqa midna xagga qaabka oo waxay yidhahan sakiinadu waa deganaanshaha lagula yimaado xagga dhaqdhaqaaqa iyo ciyaar la'aanta waqaarkuna waa xagga qaabka waa in codka hoos loo dhigo indhaha la laabto iyo waxa la midka waa waxa hay-ada ku saabsan saasay culamada qaarkoodna ay u kala qaadeen xadiiska afartan can abi hurayrata qaala uqiimat isalaatu fasawa annaasu sufuufahum abi hurayra waxauu yidhi salaaddii baa la qiimay fasawa annaasu dadkii waxay simeen sufuufahum safafkoodii bay simeen fa kharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waxaa soo baxay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam fataqadama waa hormaray wa huwa junubun waalxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo ayuu hormaray uma qaala dabeedna waxa uu yidhi calaa makaanikum wuxuu xasuustay inuu janaabo qabo markii hore waa ilowsanaa markii dambe wuxuu xasuustay inuu janaabo qabo markaasuu calaa makaanikum meeshiina ku sugnaada farajaca nebigu waa noqday calayhi salaatu wasalaam fakhtasala waa soo maydhay maydho janaabadiibuu ka soo maydhay uma kharaja deedna oo soo baxay wa ra'suhu yaqturu maa'a iyada oo walxaal ra'suhu madaxiisu yaqduru uu da'ayo maa'an biyo uu da'ayo ay min maa'in fasallaa bihim waa tukiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii ayuu tujiyey saas yadaa buu sameeyey xadiiska muslimna waa soo wariyey xadiiska hore waxaynaan sheegin masalada hore ayaynaan tilmaamin ida uqiimat isalaatu falaa taquumu xataa tarownii marka salaadda la qiimo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha kicina ilaa ay aragtaan ya waqtiyada qaarkood marka salaada la qiimuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qolkiisa ka soo bixi jiray waxaanuu ku qabsanaa guryihiisu masjidkay ku qabsanaayeen marka albaab baa ugu furnaa masjidka marka marka la qiimo ayuu soo bixi jiray oo soo geri jiray masjidka marka wuxuu yidhi ilaa inta ay arkaysaan haystaagina haddii la qiimo haystaagina ilaa inta ay arkaysaan marka waxaa laga qaadanayaa haddii salaadii la qiimay oo imaamkii aan la arkaynin in layska sii fadhinayo ayaa laga qaadanaya imaamkii hadduu markaa waxaa joogo markaa dee uu yacni isagii xaadir yahay oo lana qiimo markaa waa la kacaya markaa waa la kacayaa xadiiskan kale waxaa marka uu sheegayaa in salaadda marka la qiimo safafka la simi jiray uqiimat isalaatu fasawa annaasu sufuufahum marka qadar in la sugo aan isla markiiba salaadda la gelin ee safafka la simo dadkuna ay iska xil saaraan safafka inay simaan ayaa laga qaadanayaa sunnadaa kollay waa ka gaabinnaa waxaa loo baahan yahay sunnada in la nooleeyo ayaa loo baahan yahay oo yacni salaaddana markiiba aan markaa hor laga gelin ee marka la qiimo safafka in la toosiyo dadkuna iska xil saaraan imaamka keliyana aan lagu hellayne dadkuna ay sisimaan xadiisku wuxuu sheegayaa fasawa annaasu sufuufahum marka qolo waliba gaarkeeda inay waxa weeyaan u sinto ayaa markaa laga qaadanayaa oo xadiisku markaa ku tusinaya imaamkuna inuu tawjiihiyo oo markaa una sugo una tawjiihiyo meelaha qaarkoodna uu yidhaahdo saa ka dhiga ayaa marka waxa weeye taasna waa shay munaasiba oo jirta oo kollay markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray dadkuna waxa weeye kumay hadlayn jirin nebigo keliye iyaguna waxa weeye way sisimi jireen sida xadiiskanba sheegaayo xadiiskanba siduu sheegaayo way sisimi jireen waxaa ka mid a ah masaa'isha lagala baxayo xishood ku jirin diinta waayo nebigu ma qarin ma odhan hawl baan leeyahay iirakaadiya yacani wuxuu sheegay in janaabo uu ka maydhanayo marka waa faa'iido lagala baxayo waxaa ka mid ah maydha janaabada inay dhici karto in la dib dhigo waayo waqtigii xadaska hadday ahaan lahayd dee lama ilaaween ilowshiyaa waxaa keensaday dibudhig ayaa keensaday marka masaa'isha lagala baxaya ka mid tahay waxaa ka mid ah iqaamada iyo salaada in la kala goyn karo oo fasli u dhaxayn karo Eh, haddii fasli u dhexeeyana inaan la soo celin iqaamadii oo mar labaad haddana aan la qiimayn markii la qiimuu nebigu xasuustay calayhi salaatu wasalaam inuu janaabo qabo dabeedna wuxuu yidhi isii suga calaa makaanikum kadib buu noqday waa ka soo maydhay intuu ka soo maydhanayay saxaabadu waa sii sugayeen kadib markuu soo noqday ayuu tujiyey waxaa kaloo laga qaadanayaa imaamka raatibtaa in la sugo hadduu markaa xaajo yaro yeesho yacni qariiba oo bimacnaa wakhtigeedu dhow yahay oo waqti badan aan qaadanayn in la sugo oo aan la odhan waxa weeye way iska tukanaynaa soomaalidu taa maba yaqaaninba waxay yidhaahdaan wakhti baa la sugaaya wadaad lama sugo wakhti baa la sugaaya wadaad lama suga yidhahdeen marka taasina waxay ka mid tahay masaa'isha lagala baxaayo haddii wakhtigu yar yahay waa la sugayaa waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a ah inay nebiyada ka suuragal tahay cibaadaadka wax ku saabsan inay ilaawaan inay dhici karto masaa'isha lagala baxayo ayay ka mid tahay waxaa ka mid a ah biyaha marka mustacmalka ah ee bimacnaa xadiska lagaga maydhay ama janaabada inay daahir yihiin waayo wuxuu soo noqday nebigu sala allahu aleyh wasalam wa ra'suhu yaqduru maa'a marka biyihii markaa da'ayeyna ee dhib inay lahayn masjidka ku dhacaan ayaa laga qaadanaya marka masaa'il badan baa lagala baxaa xadiidka xadiidka koob iyo afartanaad can abi hurayrata can nabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxu uhi calayhi asalaatu wasalaam sabcatun yudiluhum allahu fii dilihi yowma laa dilla ila diluh sabcatun toddoba yudiluhum allahu ilaahay wuxuu hadhiyaa fii dillihi ay fii dilli carshi hadhka carshigiisuu hadhiyaa yowma laa dilla ilaa dilluh maalintaan har kale jirin hadhka carshigiisa mooyaane alimaamu alcaadil ka koowaad waa imaam caadil ah oo wax dulmiya iyo jawra aan la iman ee cadaalad sameeya harhka carshigiisuu hadhiyaa wa shaabun nasha'a fii cibaadati rabbih ka labaad wuxuu yahay wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada rabbigii uu caabudaayo isagana ilaahay wuxuu hadhiyaa harka carshigiisa ayuu hadhiyaa wa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid ka saddexaad wuxuu yahay waa nin qalbigiisa lagu xidhay fi lmasaajidi masaajidda lagu xidhay bimacnaa qalbigiisa masaajidda ku xidhanoo yacnii aad buu markaa masaajidda ugu soo noqnoqonaya una jecel yahay eh, inuu jamaacada iyo jimcayaasha ka soo qayb galo yacnii inuu markaa ku sugnaado inuu ku cibaadaysto yacni markastuu waxaweeye marka ka baxana waa ku soo laabanaya marka mucallaqa waxaa looga jeedaa eh, qalbigiisaa ku xidhan sida riwaayo kaleba ku so aroortay mutacalliqun yacni wuu ku xidhan yahay oo ku tacalluqa qalbigiisu masjidka mar hadduu qalbigu masjidka u tacalluqana waa ku soo noqnoqonaya waayo dee waxaa qalbiga ka soo fulaa xubnaha kalena samaynayaan waayahay afar warajulaani taxaabaa fillaah iyo laba nin oo ilaahay dartii isu jeclaaday fiidu waa tacliiliyi oo sababnimaa laga tilmaamaya liajli illaah bay isu jeclaadeen fiida sabab baa looga jeeda ijtamacaa calayhi wa tafaraqa calayh waa ku kulmeen jacaylka ilaahay ay jecel yihiin bay isugu yimaadaan wa tafaraqa calayhi markay kala tegayaanna iyagoo jacaylkii ku sugan bay kala tagaanoo kala faaruqaan ilahay dartii bay isu jecel yihiin ujeeddo adduunye isuma jecla waxay isu jecel yihiin waxay tahay liajli illaah daacada ilaahay inuu ku fiican yahaa mid waliba ka kale u jeclaaday wax ujeeddoo kale uu ka leeyahay ma jirto haddii xataa kale beled ay yihiin oo kale magaalo ay yihiin way isu soo booqanayaanoo liajli illah buu isu soo booqanayaan oo midkoodka kale u soo booqanaya maal uu ka doonayo iyo manfaca uu ka doonayo iyo adduunye uu ka rabo midnaba ma jirto shan wa rajulun talabathu imra'atun daatu mansibin wa jamaal iyo nin ay markaa dalbatay imra'atun gabadh ayaa dalbatay oo doontay gabadhaasoo daatu mansibin yacni markaa mansib u saaxiiba bimacnaa sharaf xagga nasabka u saaxiiba derajo u saaxiiba waxay leedahay yacni nasab iyo xasab yacni waxa weeye cid fiican baa dhashay sharaf baynay lahaayeen dadka ka soo jeedaan wa jamaalin quruxna u saaxiiba ayaa markaa waxay ka dalbatay inuu xumaan ku sameeyo inuu ka sinaysto bay ka codsatay saasay ka dalbatay miduu qurux la'aan isaga daynaya ma mid marka waxa weeye halkay ka dhalatay inay sharaf liidato uu isaga daynaya maaha waxyaalo kaloo ka qayb qaata ayaa meesha yaalla waa gabadh qurux badan waa gabadh dhalasho iyo markaa dhabanba leh codsiguna xaggeedaabuu ka yimi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi oo ku jawaabay innii akhaafu allaah anigu ilaahay baan ka baqanayaa zine ma samaynaayo oo ilaahay baan ka baqanaya kaasina wuxuu ka mid yahay kuwa hadhka carshiga ilaahay oo ilaahay hadhinaya lix wa rajulun tasadaqa iyo nin sadaqadaystay weeye ninkaas sadaqadaystayoo akhfaa qariyey sadaqadda xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aynay ka ogaanaynin bidixdiisu bidixdiisu ilaa aynay ka ogaanaynin maa tunfiqu yamiinuh waxay bixinayso midigtiisu waxay bixinayso midigtiisu yacnii aad iyo aad buu u qarinayaayo xataa wuxuu bixinaayo ruuxa markaa taagan halka bidixdiisa taagani ma ogaanayn mubaalaqaaba lagu sameeyo waxa la yidhi midigtiisa waxa uu ka bixinaayo bidixdiisu ma ogaanayso yacni man bishimaalihi ama man biyasaarihi xaggiisa bidixka ka taagani waxa uu bixinaya ma ogaa sida uu qarinayo daraaddeed sida uu qarinayo daraaddeed toddoba wa rajulun dakara allaha khaaliyan iyo nin ilaahay xusay khaaliyan xaaluu keligii yahay buu ilaahay xusay fafaadat caynaah markaasaa labadiisa indhood ay ilmeeyeen oo ilmay burqadeen indhihii baa burqaday baa la yidhi waa min baabi itlaaqi almaxalli wa iraadati alxaalli waxaa burqanayaana indhaha laftooda ma ahoo indhuhu dareeri maayaane yacnii ilmadii ku taagnayd baa dareeraysaa laga tilmaamaya xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu ka hadlayaa toddoba nooc oo ilaahay harka carshigiisa harinaya sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh maalinta qiyaamada yacni dhir iyo dhismo la harhsadaa ma jiraan dhir ma jirto dhulku waa siman yahay dhisma ma jiro qoraxda waa la soo dhoweeyo halkan dhow baa la soo dhigay kulku waa badan yihi xaaladda caynkaasa iyadoo lagu sugan yaho bannaankii qiyaamada la taagan yahaa dadka qaarkood ilaahay wuxuu hadhiyaa harka carshigiisa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen fii dillihi waxaa loo jeedaa yacni asturkiisa ayuu dhigaa oo yacni waxa weeye ilaahay xaggiisa u dhoweeyaa xaggiisa ayuu markaa u dhoweeyaa asturkiisa ayuu dhigaa marka waxaa laga tilmaamayaa waa karaameeya waa sharfaa waxaa se ka fiican eh, in la yidhaha harka carshigiisa bacdi kale culammada ka mid waxay ka cabireen hadhuu ilaahay abuuray ayuu geliyaa laakiin harka carshigiisa inay tahay riwaaya caddaynaysa marka sida nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku fasiray in lagu fasiro ayaa saxan oo khisaalka qaarkood oo aan kuwan hadda halkan lagu sheegay aan ahayn ayuu nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam ruuxa sameeya adallahu allahu fii dilli carshih ilaahay wuxuu hadhiyay hadhka carshigiisa marka hadhu ilaahay abuuray dee waa tahay oo waa soo gudagelaysaa laakiin waa macno akhas ah hadhka carshiga in la yidhahdaa si khaasnimo badan ahlucilmiga qaarkood markay saa ka cabireenna waxaa laga yaabaa inay aynay arkin ama xasuusnayn markay saa lahaayeen riwaayada sheegaysa fii dilli carshihi dabeedna marka ay yidhahdeen hadhuu ilaahay abuuray ayuu geliyaa asheekh ibnu cuthaymiin ayaa saas cabiray marka riwaayadaas inaanu xasuusnayn baa laga yaabaa dabeedna markaasuu sidaa u yidhi wa ilaa xadiiska hadduu xasuusan yahay yacni waxa weeye sida xadiisku sheegaayo ayaa insha allahu ay u badan tahay inuu ku tegi lahaa hadduu xasuusan yahay sixadiisana oo marka ay u caddahay xaafid ibnu xajar riwaayadaas wuu taxsiininayaa wuxuu odhanayaa sanadkeedu waa xasan culamo kalena waa quwiyeen culamo kalena waa quwiyeen loogama jeedo har sife ilaahaya lagama tilmaamayo oo sifaadka ilaahay dilli kama mid ah dilli kama mid aha marka waa har makhluuqa uu ilaahay abuuray sida saxiixa ana waa harka carshigiisa weeye ha odhanin say u dhacdaa maadaama arrin khaybiyo tahay waa in sidiisa loo ictiqaadiya say isu waafaqaysaa ha odhan qoraxda la dhoweeyey sidee marka waxa weeye hadha ay ugu samaynaysaa carshiga kayfiyadda iyo laynoma diran takallufka iska dhaaf xadiisku wuxuu sheegayaa toddoba toddobadanna kuma koobno khaslado kalaa soo arooray yagana harka carshiga ilaaha ilaa hadhinaayo cidda la timaada man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu allaahu fii dillihi ama fii dilli carshihi yowma laa dilla ilaa dilluh ruuxa markaa ruux daymaysan ou dayn ku leeyahay daynkii ka suga oo aan daynkii iska bixin karayn oo mucsir ah ayuu dayntii ka sugoo wakhtiga u dheereeyey bal markaad hesho la kaala amaba waa ka dhaafo wuxuu yidhi qayb baan kaa daayey ama kulligeed baan kaa daayey waad weydo iskama bixin karaysaa hor ilaahay baan kaaga daaya iska odhan ilaahay wuxuu hadhinayaa harka carshigiisa maalintan harka carshigiisa mooye har kale aanu jirin marka khaslado kalea soo arooray marka cadadku mafhuum ma leh laba dariiqay culammadu ka yeelaan ashyaada noocaas ah in la yidhahdo marka horeba ka qaacida ahaan cadadku wax mafhuuma ma leh waana masale usuuliyo culamaaul usuulku ay isku khilaafsan yihiin cadadku asaalatan mafhuum ma leeyihiinoo mafhuumma laga qaataa haddii laha toddobaa saasa ah, ama shan baa saasa ah, ama afar baa saasa ah, ama toban baa saasa ka badan inaynay jirin oo intaa aynay ka badnayn ma laga qaataa mise lagama qaato ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin in badanoo ka midii cadadku meeshuu kugu yimaadaba mafhuum ma leh mafhuum mukhaalafo laga qaadan maayo intaa inayna ka badnayn oo wax ka badani aanu jirin lagamaba qaataba asaalatanba waa qowl culamada qaarkoodna waxay leeyiin cadadku mafhuum buu leeyihi marka haddii lagu socdo cadadku mafhuum ma leh toddobaad sidana ma diidayso qaar kale inay jiraan marka horeba diidi mayso waa haddii la yidhahdo cadadku mafhuum ma leh haddii lahay cadadka mafhuum mukhaalafo waa laga qaataa oo culamada qaarkood baa sidaa qaba waxaanay ka daliishadeen xuduuddoo kale tirooyin baa la sheegay la garaacayo dadka qaarkood fajriduu kula waaxidin minhuma miata jalda iyo amaaniina jalda iyo inaan laga badinayn siddeetanka ama boqolkaas waxaa laga qaadanayaa cadadku inaan mafhuum lahayn waayah haddii lagu socdo dariiqada cadadku asal ahaan mafhuum waa leeyaho mafhuum mukhaalafo waa laga qaataa haddii tiradii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wax kaloo ka dheeraada hadduu haddana sheego waxaa lagu xambaarayaa ayay culammadaasi yidhaahdeen in nebiga calayhi salaatu wasalaam markii hore tiradaa la ogeysiiyey sidaa inay tahay markii dambena loo waxyoodoo loogu daray oo dib looga sheegay ka badan inay jirto ziyaado dib looga sheegay inay tahay oo loo faa'iideeyey mar dambe oo loo waxyooday oo intii hore ka dheeraada inay tahay baa lagu xambaarayaa ba yidhahd waayahay marka waxaa soo aroortay toddoba kale iyo toddoba kale xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu odhan jiray risaalana waabuu ka qoraybe ilaa koob iyo labaatan khaslo ayaa asaaniid saxiixa ama xasan ah ama jayid ah ay ku soo aroortay ka badanoo kale waa sheegay laakiin wuxuu tilmaamay asaaniiddu inay daciif tahay saasuu tilmaamay risaalena wuu ka qoray uu ku ururinayo khisaalkaas laakiin ilaa koob iyo labaatan khaslo ayaa mid walba cidda la timaadda harka carshiga ilaahay la hadhinayaa asaanidduna ay tahay asaaniid qawi ah oo markaas sugan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday toddobaado kale waa la soo wariyey laakiin asaaniiddaa daciifa sidaa inuu odhan jiraan filayaa hadda ma raajicine waqti hore ay u dambaysay waaya toddobada khasle uu sheegay ta koowaad waxay tahay waa imaam caadil ah imaam caadil ah nin mas-uuloo ummadda markaa xukuma oo xukunkiina ku cadaalad sameeyey harka carshigiisu ilaahay hadhiyaa maalintaan hadh kale jirin harka carshigiisa mooyaane waxaa harka carshiga ilaahay loo hadhinayaa nafcigiisa ayaa weynoo mar hadduu yahay imaam caadil ah fitno weyn buu de ka badbaaday xukunku waxuu iska leeyahay iyo madaxtinimadu yacni waxay iska leedahay inay markaa ruuxu dhici karto inuu markaa eh, guruur iyo wax la mida inay ku xambaarto inuu dulmi iyo xadgudub la yimaado inuu exasho la yimaado hadduu intiiba ka badbaaday oo isagoo imaama cadaalad sameeyey cadligiisina khalqi badan baa ku intifaacaya khalqi fara badan ayaa ku intifaacaya nafcigiisi waa camiima waa badan yihi marka ilaahay harka carshigiisa ayuu hadrhiya waatii axaadiista qaar lagu soo wariyey waa dilullaahi fi lardi wuxuu ka dhigan yahay xadhkii ilaahay oo dhulka ku sugan oo kale uu ka dhigan yahay sultaanku dee marka hadduu caadil noqdo wuxuu noqonayaa marka waxaa mid yacni marka afdal uu noqonaya shayga uu sameeyana yacni maadaama khalqi badani ku intifaacayaan ajar badan buu ka heliyay khaslada labaad waxa weeyaan waa wiil dhallinyaro ah oo ku barbaaray cibaadada rabbigii wiilku markuu dhallinyaro yahay adduunyadii baa u cusub dhacdhaciisaa badan xadiis waataa lagu soo wariyay yacjabu rabbuka min shaabin laysat lahu sabwa rabbigaa wuxuu la yaabaa wiil dhallinyaro ah oo aan dhacdhac lahayn dhacdhac iyo inuu shahawaadkii u yeeshay iyo wax la mida aanu lahayn ilaahay waa la yaabaa xadiis baa sidaa lagu soo wariyey culamada qaarkoodna waa taxsiinayaan xadiiskaas marka ruux dhallinyaro ah oo waxyaalihii adduunye iyo shahawaadkii intuu nafta ka soo xidhay taacaadkii ku dadaalayo oo taaca ku barbaaray dee ruuxaasi waa khayr badan yihi waa khayr badan yihi marka harka carshigiisu ilahay haryaa ka saddexaadna warajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid kaana ilaahay wuxuu hadhiyaa harka carshigiis masaajiddu waxa weeye wa axabu albiqaaci ila allah waa buqcadaha ilaahay ugu jecel yahay weeye mawdica uu ugu jecel yahay weeyaan marka ruuxa halkaa jecele ku soo noqnoqonaya daa'imaye laazimaye salaadda ilaalinaya jamaacadeedee wakhtiyada aan salaadda ahaynba fadhiyaye ku cibaadaysanaya waxa weeye waa ruux fadli weyn leh marka hadhka carshigiisu harinaya ka afraadna warajulaani taxaaba fi llaahi ijtamaca calayhi wa tafaraqa calayh jacaylka ilaahay dartii la ysu jeclaadaa ma badna waxaa badan ujeeddooyin iyo adduunye iyo waxyaalo kale in laysu jeclaadaa fara badan laakiin jacaylka ilaahay dartii laysu jeclaadaa mid badan maaha marka si dhaba ayay ilaahay dartii isu jeclaadeen liajli illaah ujeeddiyo dan kale kama laha culammadii salafka sheekh ka mida ah, waxaa laga soo wariyey inuu yidhi jacaylka ilaahay dartii la ysu jeclaadaa calaamaddiisu waxay tahay an laa yaziida bilbiri walaa yanqusa biljafaa samafalka ciddaasi kuu samayso waa inaanu ku kordhin hadduu jacaylkaasi siyaadaayo markaa uu samafalku u sameeyo ku wanaajiyo walaa yanqusa biljafaa adayga uu kugu adkaado ku gooyo ama wax la mida ama adiga ku dhibaateeyana waa inaan markaa ku nuqsaamin jacaylkaas ee hadduu kuu wanaagsanaadana hadduu markaa jacaylku siyaadaayo hadduu xataa markaa kugu adkaado ama ku gooyona markaysagaa uu nuqsaamayo markii horeba ilaahay dartii ma ahayn jacaylkaasi markii horeba mid ilaahay dartiiya ma ahayn marka waa liajli ilah in laysu jeclaado cidda ilaahay dartii loo jeclaanayana waa cid taacadiisa ku fiican tawxiidka iyo taacada iyo sunnada ku fiican maadaama wanaaggii uu ku sugan yahay wanaaggaasaa lagu jeclaanaya ruux faasiqa ilaahay dartii looma jeclaado yacni waxa weeye jacayl siyaada maa asalkaa dee tawxiidka uun in lagu jecel yahay gees kalena lagala col yahay oo xagga fisqigana lagu neceb yahay baa imanaysa marka labadii nuucba waa jiraan yaa yuwaala min wajhin wa yucaada min wajhin wa yucaada min wajhin kii bidca ku sugan tahay laftiisa waa saasoo kale waa saasoo kale wey marka ruux daacadii iyo wanaaggii iyo sunnadii iyo tawxiidkii ku sugan baa ilahay dartii loo jeclaaday waxay isugu jeclaadeen jacaylkaa ilaahay dartiya waana ku kulmayaan markay kala tagaanna waa ku kala tegayaan waaya waxaa soo aroortay in nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi aakhira ilaahay wuxuu yidhaahdaa ayna almutaxaabuuna fiya almutajaalisuuna fiya xaggay joogaan kuwii aniga dartay isu jeclaaday xaggay jiraan xaggay joogaan kuwii aniga dartay u wada fadhiistay xaggay joogaan waa tanwiih sha'nigooda sare loo qaadayo weeyaan ka shanaad waa nin ay dalbatay gabadh markaa qurux iyo dhalasho u saaxiiba oo ay ka doontay oo ka doontay inuu xumaan ku sameeyo dabeedna iska diido o yidhi ilaahay baan ka baqaya kaasna ilaahay harka carshigii soo hadhiyaa waa fitno weyn weeye marka dee hadduu markaa arrinkaa iska diido oo ilaahay dartii isaga diiday hadda ujeeddo kale uma diidin waad ceeboobaysaa iyo yacni markaa sharaf inuu ilaashanayo iyo muraadkaa kale ma ahee ilaahay dartii ayuu arrinkaa u diiday waxay noqonaysaa shay markaa weyn oo ilaahay agtiisa uu ajar weyn kaga helaayo ayay noqonaysaa weliba dalabkuna xaggeedu ka yimi waxaa laga yaabaa marka aan iyadu dalban dad badan baa iska dayn karaa ama waad ku fashilmi doontaa hays yidhaahdo ama wax la mida ama asbaabtii waxaweye ma dhammaystirno laakiin markay weliba meel gaarana tahay dalabkuna xaggeeda ka yimi sifooyinkaasna ay leedahay yacnii xaalka caynkaasa waa fitno aada u weyn siduu ruuxu isaga ilaaliyaa way adag tahay hadduu dhallinyaro yahay aanu reer lahaynna waa ka sii xag jiraa waa ka sii xag jiraa fa qaala innii akhaafu allah ma wuxuu ka odhanayaa afka mise waxa weeye qalbigu iska odhanaya culamada qaarkoodba mid bay yidhaahdeen laakiin sida saxiixi waxay tahay inuu afka ka odhanayo waayo qowl haddii la itlaaqo aan lagu qaydin fii nafsihi aan la oo lagu qaydin nafta iyo qalbiga oo la itlaaqo waxay ku dhacdaa hadalka soo baxayee la odhanayay ku dhacdaa mutlaq hadduu yahay saasay ku dhacdaa waana mutlaq kan lixaad waxa weeye waa nin sadaqad bixiyey oo sadaqadii aad u qariyey sadaqadii iyadoo ay fadli leedahay baa mar labaadkana qarinta la qariyeyoo hoos loo bixiyey ay tahay mid afdalka ahoo ka fadli badan muujinta la muujinayo mar hadday sadaqa sunna a ah tahay qarinta la qariyaa afdal ah oo fadli badan faral hadday tahay waxay culammadu yidhaahdeen in la muujiyaa fadli badanoo zakada markuu bixinaayo waa inaan u qarin ee faralka waa la muujiyaa xikmad kalena waa ku jirtaayo waxaa la rabaa inaan ruuxa markaa lagu tuhmaysan xumaan hadduu sakadii faralka ahayd qariyo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo warniyo hebel zakaba ma bixiyo miya yaa muxuu sakada isaga bixin waaye saas in loo qaataa dhici karta marka inuu muujiyo weeye hadday sadaqadii faral tahay sida zakadii oo kale laakiin hadday sunno tahay waa inuu hoos yani u bixiyo afdala zakadana waxaa afdala inuu sare u muujiyo waajib ma aha waa afdal waayah riwaayaadka qaarkood waxaa ku yimi riwaayo muslim soo wariyey xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu oo labadaa la isweydaariyey ilaa midigtiisu aynay ka ogaanaynin waxa bidixdiisu bixinayso laakiin riwaayada saa ku soo aroortay culammadu waxay yidhahaan waa khata oo yani inqalabat cala araawi raawigay ku isku yani dabagedide oo halkuu ka odhan lahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh ayuu hadalka sida markaa kale u yidhi marka khata weeye sawaabku waa sidan xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh weliba waxa waafaqsan dee gacanta wax laga bixiyaa waa midigta oo sida midigta wax loogu cunayo wax loogu cabbayo baa waxna loogu bixinayaa waxna loogu qaadanaya waxa la bixinaayo waa in midigta laga dhiibaa mar hadduu ruuxu midigtii wax ka dhiibi karo ruuxii dee midigta aan lahayn ama midigta aan waxba ku dhiibi karayn cudurdaar baa jiro markaa dee waa ku bixinaya laakiin haddii kale afdalku wuxuu yahay inuu midigta ku bixiyo wey ka ugu dambeeya waxa weeye waa nin ilaahay xusay isagoo keligii ah buu ilaahay xusay markaasuu dabeedna markaa e, ooyey ilahay dartii buu ooyey dikrigaa uu ilaahay xusayaana waxaa soo gelaya afka iyo qalbigaba inuu ka xusay oohintana waxaa keensanaysa inuu qalbiga ka xuso marka afka iyo qalbiga labadaba waa inuu ka xusaa ilaahay oo xus la yimaadaa isagoo qalbiga markaa ku soo xaadirinaya cadamada ilaahay iyo baqashada uu ilaahay ka baqanaayo iyo naarta aakhiro saas xadiidku wuxuu sheegayaa rajul rajul rajul laakiin culammadu waxay yidhaahdeen farqi ma kala laho inuu nin yahay iyo inuu gabadh yahay xukunku waa isku midkii weeye wixii ka suuragalaa markaa dumarku inay la yimaadaan ama fadiila ugu jirto oo imaamka caadilkaoo kale dee ma soo gelayaan oo dee ummadda markaa uma taliyaan culammadu waxay yidhahdeen imaamka caadilkaa ah kuwa ka soo hooseeyaana saas si la eeg yacni haddii markaa mas-uul ay ka yihiin muslimiintii umuurahooda oo ay ku cadaalad sameeyaan waa soo geli karaan tan ku saabsan masjidka markaa inuu qalbigu ku xidhan yahayna dumarku ma soo gelayaanoo guryaha inay ku tukadaan baa u khayr badan sida nebiguba yidhi sala allahu aleyhi wasalam wa buyuutuhunna khayrun lahun guryahooda inay ku tukadaan ayaa uga khayr badan ashyaada kale rajulka la sheegayaa mafhuum ma leh wax mafhuum a ma leh waxaana la yidhahdaa mafhuumulaqab baa la yidhahdaa ninbaa saasa iyo wax la mida marka la sheegaayo waxa weeye mafhuum mukhaalafo ma leh nafyulfaariq baana ku suganoo wax farqi oo u udhaxeeyaa ma jiro ka sadaqada bixinaya inuu nin yahay iyo inuu gabadh yahay ka ilaahay xusaye isagoo keliya ooyaya inuu markaa nin yahay iyo inuu gabadh yahay wax farqiga u dhaxeeyaa ma jiree cibaadada xaggeeda marka laga eego waa u siman yihiin sawaabka aakhirana hadday isku cibaado keliya la yimaadaan isku sibaa loo ajar siinayaa sawaabkana ay u helayaan man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'minun falanuxiyannahu xayaatan tayiba lama kala duwino hadduu nin yahay iyo hadduu gabadh yahay kala sawaab lagama dhigin ee sawaabkiiyo ajarsiinta meel baa la wada mariyey xagga sawaabkiiyo ajarsiinta meel baa la wada mariyey marka xuska ilaahay la xusaayo keligii inuu yahay maxaa loo sheegay markuu inuu gaar yaho keligii yahay waa abcad can iriyaa istusnimadii bay ka fogaansho badantay hadduu laakiin jamac dhexdood ka ooyo waxaa akhbari kartaa oo soo geli karaa istusnimaa soo geli karta saas aawoodee ahlucilmigu waxay ku dadaalaan haddiiba markaysa markaa riqa iyo oohini ay qabato inay markaa qariyaan ya sheekh culammadii salafka ka mida ah waxa la sheegay isagoo dad la jooga ayaa oohini qabatay oo ilahay dartii u ooyaay markaasuu iska quficiyey oo markaysa markaa dabeedna iska bi'iyey oo dabeedna markaasu wuxuu yidhi ma ashadda zukaam nin hargabka maxaa ka daran yani waxa weeye wuxuu moodsiinayaa iihaam ku samaynayaa in markaa oohin aynay ahayne sidii marka waxa weeye hargaboo kale inuu jiro ya yani saasoo kale uu moodsiinayaa iihaam buu samaynaya nooc tawriia ah weeye xadiiska labiyo afartan can caaishata can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal nabigu wuxuu uhi calayhi asalaatu wasalaam ida wudica alcashaau wa uqiimat asala idaa wudica marka la dhigo alcashaau cashada marka la dhigo waa cuntada habeenkii la cuno wa uqiimat asalaatu salaadana la qiimo fabda'uu ku bilaaba bilcashaa'i cashada ku bilaaba cashada ku bilaaba xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa haddii waxa weeye cuntadii la soo dhigo salaadiina la qiimo in cuntada la horraysiinaayo waa haddii waxa weeye salaadda wakhtigeedu aanu markaa dee cidhidhi ahayn salaadani waxay noqon kartaa oo kale culammadu siday yidhaahdeen waxay daahir ku tahay in salaada maqrib oo kale loo jeedo waxaana soo gelaya wakhtiyada ramadaanada ama qofku sooman yahay ramadaan bayayna ahaane haddii waxa weeye la qiimo cuntadiina ay taallo inuu markaa waxaweye kasii bogto cuntada ayaa laga qaadanaya maxaa la rabaa si waxaweeye iyadoo naftiisii xaggii cuntada ku maqan tahay ama markaa waxa weeye ay aada usii jeceshahay aanu salaaddii gelin oo arrinkaasi tashwiish aanu u sababin ya niyaddiisa oo khaali ah oo khaligareeyey inuu cibaadadii ku galaa la rabaa isagoo markaa khushuucdii ay u dhammaystiranto marka wixii xaajiyaadka ah waa in markaa ruuxu soo dhammaystaa naftiisii cunto ku maman oo xaggaa sii jecel waa inaanu salaaddii gelin ee xaggaa iska soo khali yeela salaadaha kalena waa la mid wax farqiga u dhaxeeya ma jiro yacni salaadda la qiimaytay tahay inay cisho tahay iyo inay maqhrib tahay iyo in markaa wakhti cashaba aynay ahay inay wakhti qada tahay yacni markaa farqi ma kale haddii markaa waxa la soo dhigo cuntadii cuntadiina uu u baahan yahay goortay doontaba ha noqotee cuntadu hormarinaya cuntada ayuu hormarinaya waa sidaas weeye waa cuntada waa kasii waa sii cunayaa dabeedna inuu dee gaadho ayuu haddana isku dayaya saas ayuu samaynaya marka kuma gaaraha salaaddaas oo cillada markaa loo yidhi baa caam ah xukunku hadduu khaas yahay laakiin cilladu ay caam tahay xukunkuna wuxuu noqonayaa mid isaguna caam ah waqad tukhasisu qad tucammimu liasliha laakinaha laa tahrimu cilladu waa dhacdaa xukun caam ah inay khaas yeesho waana dhacdaa xukun khaasa inay caam yeesho marka xukunkii oo khaas ah baa cilladii waxay ka yeelaysaa iyo sababtii xukunka sidaa loo yidhi waxay ka yeelaysaa mid caamay ka yeelaysa mid caama ayay ka yeelaysa fabda'uu bilcashaa waayah xadiiska saddex iyo afartan can anas ibni maalikin yaquul anas ibni maalik wuxuu uhi maa sallaytu wara'a imaamin qatu kuma tukannin wara'a imaamin imaam dabadii kuma tukan qadu weligay imaam dabadii kuma tukan imaamkaasoo akhafa salaatan ka fudaydin badan xagga salaadda wala atamma kana dhammaystiris badan salaadda min annabiy sala allahu alayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu tilmaamayaa shakhsi salaadda uga dhammaystir badan ugana fudaydin badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma daba tukan ee shakhsigii ugu fudaydinta badnaa salaadda uguna dhammaystirista badnaa salaadda siduu u dhammaystiraya ay ugu badnayd haddana wuxuu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ahaa muraadku waa saas wa in kaana la yasmacu bukaa'a asabiyi fayukhafifu makhaafata an tuftana ummuh wa in kaana ay wa inahu sha'niye arrinku kaana wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam la yasmacu mid maqla bukaa'a asabiyi ilmaha yaree sabiga ah oohintiisuu maqli jiray fa yukhafifhu waa fudaydin jiray oo salaadduu fudaydin jiray makhaafata an tuftana ummuh baqasho uga baqanaya daraaddeed hooyadii in la fitneeyo baqasho uga baqanaya daraaddii buu u fudaydin jiray bimacnaa waxa weeye salaaddii in laga fitneeyo salaadda ay ka baxdo ama wax la mida ama ohintiisa ay ku mashquulsho salaaddii marka ay ilowdo si aan taasi u dhicin ayuu markaa dedejin jiro o fudaydin jiro o qiraa'ada soo gaabin jiray yacni si uu salaadda uga baxo xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa anas ibnu maalik inuu sheegay shakhsiga salaadda ugu fudaydinta badnaa uguna dhammaystirka badnaa ee aan ku daba tukaday wuxuu ahaa rasuulka sala allahu alayh wasalam ayuu yidhi anas ibnu maalik marka laba shay buu isku darayey in salaaddii lana fudaydiyo lana dhammaystiro labada arrinba waa isku darayey fudaydintana waxaa soo gelaya suuradaha in iyo qiraa'ada in la gaabiyo marmarka qaarkood waa dhici jirtay inuu dee markaa nebigu dheereeyo calayhi salaatu wasalaam axaadiis waata ku soo aroortay nasaa soo wariyey kaana ya'muruna bitakfiifi wa ya'ummuna bisaafaat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaan jiray mid fudaydintanna amra salaadda inaanu fudaydinno wuxuuna nagu tujin jiray suuratu saafaad buu nagu tujin jiray suuratu saafaadna dee waa jisbarkii weyi waa marka waxa weeye laba boqol aayadood bay ku dhawday boqol iyo labiyo sideetan aayadood weeyaan inkastoo aayaduhu ay gaagaaban yihiin waayahay waxaa kaloo soo aroortay suuratu lacraaf in nabigu calayhi salaatu wasalaam salaad maqhrib ku tujiyey yan labada ragcadood buu u kala qaybiyey waad garanaysaan suuratu acraaf intay la egta marka fudaydinta marka leeyahay salaadda ha la fudaydiyo ruux walba intuu u qaato fudaydin inay tahay maha waayo fudaydintu arrin nisbi ah marka qadar kastaba inta ka badan loo eego waxay noqonaysaa fudaydin ayay noqonaysaa inta ka yar marka loo eegana waxay noqonaysaa dheerayn ayay noqonaysaa alcalaamatu ibnuqayim kitaabkiisa hadyiga zaad ulmacaad fi hadyi khayr alcibaad waxa uu yidhaahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadaha sida markaa uu dheerayn jiray farqa u dhexeeyey waa kala duduwaneed salaadda ugu dheeraynta badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahaan jirtay salaada subax buu buuri salaada subax aad buu u dheerayn jiray salaadda subax aad iyo aad buu u dheerayn jiray yacnii ragcadda koowaad ilaa lixdan aayadood buu ku tukan jiray ragcadda labaadna ilaa soddon aayadood naxwi haada ayuu odhan jiray waxaa ku soo xigtay buu odhanayaa salaada duhur salaadda duhur oo qiraa'adu sirri too aynay jahriba ahayn ayaa ku soo xigtay salaadda subax iyadana waa dheerayn jiray waayo axaadiista dee saxiixa maxaa ku soo arooray waxaa ku soo arooray salaadda duhur baa la qiimi jiray markaasaa midkaayo wuxuu qaban jiray buu ihi baqiic halkaasuu ku xaajo gudan jiray oo ku istijoon jiray waa soo noqon jiray waa weysaysan jiray ragcadda koowaad buu ka soo gaari jiray hadda waa duhur ya marka wuxuu odhanayaa salaadda duhurkaoo kale ee ragcadda koowaad hadda qiraa'adii waa sirri ilaa soddon aayadood buu ku tukan jiray ragcadda labaad oo kalena ilaa shan iyo toban aayadood ayuu ku tukan jiray waliba qiraa'ada nebigu sala allahu aleyh wasalam aayad aayad buu u kala goyn jiro isugu taagi jiroo tartiil buu ku akhrin jiray sunnadiisu waxay yidhi aayadaha inaanu xidhiidhin ee aayad walba gaarkeeda uu isugu taago wuxuu odhanayaa salaadaha waxa ugu gaabin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda cishe salaadda maqhribna marna waa gaabin jiray marna waa dheerayn jiray wuxuu sheegaya xadiiska acraaf inuu ku tukaday maqhrib iyo inuu marka waxa weeye suuradahan mufasalka inuu ku tukaday mid walba yacni marna waa gaabin jiray marna waa dheeran jiray laakiin salaadda cishe hadigiisu wuxuu ahaa buu odhanayaa inuu gaabiyo qisaaru mufasal ku tukado salaadda ugu gaabinta badan ayay ahayd in nebigu sala allahu aleyh wasalam uu tukado waayah calaa kulli xaal waxaa la rabaa taasi waa qiraa'adii weeyaane arkaanta bal horta in la ilaaliyo ayaa la rabaa waxaa dhici karta dadka qaarkood tuma'niinadii iyo xasilloonidii inaynay ilaalin baa dhici karta walaa atama min anabiy sala allahu aleyh wasalam akhafa salaatan walaa atama min anabiy sala allahu aley wasalam wuxuu kaloo tilmaamaya anas bnu malik iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii uu tujinayo wuxuu maqli jiray ilmo ooyaaya markaasuu salaaddii fudaydin jiray si uu dhaqso uga baxo si aanu hooyadii ugu mashquulin ugu fitnoobin ama salaaddiiba aynay uga bixin ama khushuucdii aynay uga tegin haddii salaaddii iyadoo tukanaysa dee ilmaha marka waxa yani marka ay oohintiisi ku mashquusho waxaa dhici karta dee salaaddii inay markaa khushuucdii ka tagto amaba ay garan weydo waxay tukatay iyo wax la mida waxaa laga qaadanayaa ashyaada lagala baxaayo ka mid a imaamka waqhtiyada qaarkood inuu salaaddii u fudaydinayo dadka qaarkood inuu uga baqay fitno iyo wax la mida ama dhib uga baqay inuu u fudaydinayo waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa caruuraha inay soo qaadan jireen wakhtiyada qaarkood dumarku ay soo qaadan jireen oo masjidka la soo geli jireen oo taasna waa laga qaadanaya marka warkay yidhaahdo waxa weeye carruuraha masaajidda ha laga ilaaliyo oo lagu soo wariyey xadiis daciif ah janibuu masaajidakum sibyaanakum wamajaaniinakum e, carruurtiinna ka ilaaliya oo ka fogeeya masaajiddiinna iyo kuwiina waalanba ka fogeeya masaajidda xadiiskaasi waa daciifo ma asixin in caruurtu masaajidda soo gasho ay timaado dhibi kuma sugna waxa weeye waa in markaa e, laga aamin qabo uun markaa dee inay najaaso ay ku kaajayaan iyo wax la mida waa in laga aamin qabo oo xaaladooda lasoo hagaajiyaa caynkaa hadday tahay walow yeenay tukanbe gelista ay soo galaan dhibi kuma sugnaa waxaana dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya xasan iyo xuseen soo galeen masjidka xasan iyo xuseen oo laba ilmoodoo yaryar ah laba sabi ah baa masjidka soo galaan khudbaddii uu khudbadaynaya nebigu intuu ka soo degu soo qaaday labadooda intuu soo qaadu khudbaddii la koray isagoo markaa midba gacan ku sita ya yacni kaxeeya oo markaysa markaa waxaan ma odhan saara wakhtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ilmo uu awow yahay ayaa markaa wakhtiyada qaarkood salaaddii uu marna qaadayay marna dhigayey isagoo salaaddii tujinaya ayay markaysa marka waxa la joogtay ilmaha yari inanta yari ee uu awowga u yahay markaasaa markuu kacana waa qaadayey markuu rukuucayo ama sujuudayana waxa weeye waa dhigay waa dhigay marka inay mamnuuc ka yihiin o aynay soo gelin maaha arrinka haddaba ku saabsan salaaddii tukashada ay tukanayaan goorta la odhanaayo ubadka salaadda tukada waa marka ay toddoba jir gaadhaan sida hadyiga nebigu yahay calayhi salaatu wasalaam ee iyagoo toddoba jir ka yar in salaaddii loo diro oo la yidhahdo kac weysaysta oo tukada in la yidhaahdaa waxa weeye waa mid sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam khilaafsan iyagu hadday iska samaynayaan oo iskaga kaa dayanayaan adigu u diidi maysi laakiin amarkanaad amrayso waxa weeye wakhtigiisi waad ka hor dhacday haddaad toddobada ka horraysiiso waayo nebigu toddobadu ku xidhay muru awlaadakum asalaata lisabciin ubadkiinna salaadda amra toddoba jir markay yihiin wadribuhum calayha licashrin marka ka hor waxa weeye waa inaan markaa la amrin oan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam la khilaafin xagga safashada ka warran safka markaa maxaayay la tukanayaan xagga markaa safka horta ilmuhu haddaanu salaadii garanayn oo aanu markaa waxa weeye mumayis aanu ahayn safka in la geliyaa waa arrin qalada waa arrin dhaca carruur yararoo aan salaad garanayn oo iska jeesjeesanaysa oo markaa waxay doonaan iska samaynaysa oo iska foorarsanaysa yacni waxa weeye ayaa safkii la soo gelinaya salaadna ma garanayo muuqaalkii salaadeedna ma hagaajinayo safkii wuxuu noqonaya halkaa inuu ka kala go'an yahay ilaa ilmahan yari tukan maaye markuu doono xagga dambe u eegayaa wuxuu markaa salaaddii garanayo markaa waxa ma aha waa ilmo aan mumayis ahayn ilmaha aan mumayiska ahayne waxba kala garanayn safka in la geliyaa waxay ka dhigan tahay safkii in la kala gooyay ka dhigan tahay meeshaa ilmaha yari taagan yahay waxay ka dhigantahay inay bannaan ya nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man wasala safan wasalahu allah ka saf xidhiidhiya ilaahay ha xidhiidhiyo ka saf xidhiidhiya ilaahay ha xidhiidhiyo waman qataca safan qatacahu allah kii saf gooya ilaahay ha gooyo marka ilmaha yidhi dembi ma lehee yacni qofka weyne gelinaya safka gelinaya ku dambaabaya meesha kaasaa ku dambaabaya haddaanu salaad garanayn hadduu soo kaxeeyo waa ynu dacal fadhiisiyaa ou yidhahda iska fadhi aabbe halkaa halkaa uu iska fadhiyaa dadka daawadaa ah tukanaya siday u tukanayaan ya laakiin safka waa inaanu gelin waayo safkii waa kala goynayaayo habaarkii nebiga ayuu halis u yahay inuu ku dhaco ila ruuxa safka kala gooyey nebigu waa habaaray calayhi salaatu wasalaam ka warran marka haddaba hadduu mumayis salaadii garanayo see loo safanayaa waxay yidhaahdaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan ama in badanoo ka midi yacni safafka marka hore waxaa safanaya ragga waaweyn kadib waxaa safanaya carruurta kadib waxaa safanaya dumarka yacni sidaasay u safanayaan waana sida markaa shaaficiyada iyo xanaabiladuba ay nasgaraynayaan weeyi xadiis lagu soo wariyeyna waa jiraa laakiin sanadkiisa dacfi ku suganya sanadkiisa ayaa dacfi ku jiraa xadiiska saa tilmaamayo sidaa u tartiibinayo ha yeeshe waxaa jira xadiis kaloo sheegaya liyalinii minkum ulul axlaami wannuha ha igu soo xigaan kuwa markaa caqliga u saaxiibka ahe ha igu soo xigaan dadka waaweyne ha igu soo xigaan xadiis kale uu nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas yidhi ayaa jira oo cidda soo xigaysa inay noqoto dad waaweyn yacni inay noqoto yacni tilmaamay marka ka warran ilmihii yara hadduu soo galo safafkan uu soo galo safafkan hadduu soo galo safka hore iyo soo galo ka warran saxdu waxay tahay in kollay safka hore markaa aynay soo gelin carruurtaa yaryar kuwaan salaad garanaya iyagoo de qacanba safnaba in la geliye maaha ama mid hore ha noqoto ama mid dambe ha noqotee waa in markaa daca loo saaraa ama la fadhiiso yani markaa la yidhahda ee kuwan salaada garanaya qudheeda culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa in laga saaraa yani markaa safafkan hore inay soo galaan iyagoo ka qaadanaya xadiiskan iyagoo ka qaadanaya culamada markaa mucaasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen hadduu maya safafka soo galo safka hadduu isagu dadaalay oo soo galay salaadiina garanayo yaan laga saarin hala daayo yaan laga saarin ee hala daayo waayo dadkii kale yagaa dayacay meesha ruuxii mafduulka hadduu soo galo isagoo faadilkii markaa uu ka gaabiyey yacni in laga saaro ma aha bay yidhaahdeen waana sida marka waxa weeye ibnu baaz iyo cuthaymiin iyo ay yidhaahdeen qowl kale wuxuu leeyahay maya waa la saaraya waa laga bixinaya waa laga saaraya safkaha waayo xadiiskan baa laga qaadan layelini minkum ululaxlaami wannuha ayaa laga daliishanaya marka waa laga bixinaya waxaana soo aroortay saxaabigii ubay ibnu kacbin inuu markaa ka saaray ubay ayaa soo aroortay salaaddii baa la qiimay markii la qiimay ayaa inan markaysa markaa waxaan yani yaro roonoo kuray ah ayaa galay safkii hore dadkii ku jiray wuxuu arkay inankaas yani waxaweye kurayga ah ee ku jira ayuu arkay ilmo yar maba ahba waa kuray kiibu markaas soo qabto meeshii ka saaray ubay waa gala salaaddii baa la tukaday inankii waa cadhooday ubayiina garan maayo markii salaaddii laga baxay ayuu ku yidhi wax kale kaagama saarin ee nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam liyalinii minkum ululaxlaami wannuha kuwa caqliga u saaxiibka igu soo xigaan oo markaa waxa weeye sidaas yidhi markaa tartiibtu waxay tahay dee waxa weeye dadkiina yaryari inaydaan gelin safkaa hore ayay markaa tahay tartiibtu saxaabadii kale lama soo naqlin baa la wax ku inkiray cumar baana tujinayey salaada saxaabadii kalena wax ku inkiray lama soo rarin marka calaa kulli xaal waqhtiyada qaarkood sida ibnu cuthaymiin iyo ay yidhaahdeen baan soo naqlinay oo aan marnay laakiin waxa weeye maadaama asarka la hayo oo xadiiskana saxaabada qaar sidaa u fahmeen oo u dariishadeen sida marka waxa saxaabadu u dariishadeen baa fiican oo fahamkooda siday u fahmeen oo u dariishadeen ayaa markaa fiican saas aawadeed saxdu waxay tahay in markaa safka hore ubadka laga daayo walow salaadiiba ha garanaye in laga saaro layska xil saaraa fiican oo waxaweeye marka aan la soo gelinin yacni waxaweeye qaarkoodna weliba maba garanayaanba salaaddiio yani waxaweye waqtigaa waa tashwiishinayaan dadka yani markaa siday ama u ciyaarayaan ama marka waxan ay samaynayaan marka saas aawadeed yacni aad iyo aad in looga ilaaliyo ayaa fiican oo waxa weye laga saaro dadkana waxa weye la baro ayaa fiican oo saa la sameeyo tan ku saabsan safka gaarkee laga dhigayo kolley inay ciyaaraan baa dhici karta xadiiskuna maadaama dacfi ku sugan yahi oo daciif yahay inaan markaa safafka dambe inay dadka la geli karaan ayaa markaysa markaa ka roon in la yidhahdo saf gaaray noqonayaan saf gaara ayay noqonayaan in la yidhaahdo sidaas ayaa marka waxa ka roono markaysa waxaa ka fiican marka calaa kulli xaal yani ubadka aan salaada garanayn safafka in laga saaro saxdu weeyaan xadiiska afar iyo afartan can zayd bni haabitin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama ittakhada xujratan rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu samaystay meel yar oo teedan buu samaystay oo sidii qol oo kale u teedan waa masjidka dhexdeedii baa meel la teeday qaala wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynayaa annahu qaala inuu yidhi min xasiirin yani wuxuu ku yani teedkaasi ka samaysnaa min xasiirin yani cawo ayuu ka samaysnaa ama salliya ayuu ka samaysnaa wax yani laga sameeyey caw fii ramadaana ramadaan gudaheed buu yeeshay meeshaa yar ee marka waxaw teedan ee qolka oo kale ah sidii marka waxbaa lagu xidxidhay waana masjidkay ka mid ramadaan gudaheedna waa fa sallaa fiiha nebigu waa ku tukaday calayhi salaatu wasalaam gudaheeda layaaliya habeenna ayuu ku tukaday yani dhowr habeen saddex habeen oo kale fasallaa bisalaatihi waxaa ku tukaday bisalaatihi salaaddiisii waxaa la tukaday naasun dad oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a falamaa calima bihim markuu yagii ogaaday jacala wuxuu gudagalay yaqcudu inuu fadhiisto ayuu gudagalay oo uu ka fadhiisto yacni waxa weeyaan salaaddii bimacnaa aanu usoo bixin oo meeshii marka waxa aanu ku tukan fa kharaja ilayhim markaasuu mar dambe usoo baxay mar dambe ayuu usoo baxay oo faqaala wuxuu yidhi qad caraftu aladii ra'aytu min saniicikum qad caraftu waan ogaado waan gartay alladii kii ra'aytu aan arkay min saniicikum ficilkiinna aan ka arkay waan gartay yacnii inaa weeye doonayseen inaa markaa ila tukataan qiyaamkii ramadaan fasalluu ayuha annaas tukada dadow fii buyuutikum guryihiinna ku tukada fa ina afdala asalaati salaad waxaa ugu fadli badan salaatu lmar'i salaaduu qofku ku tukado fii beytihi gurigiisa ku tukado ila almaktuubata ta faralka a mooyaane salaad kale waxa ugu fadli badan oon faral ahayn ta uu gurigiisa ku tukada afdal ah oo fadli badan waxyaalaha xadiiskan laga qaadanaya waxaa ka mid a in salaadda sunnaha ah gurigu ku fadli badan yahay waxaana soo arooray weliba xadiis sheegaya salaadda sunnahe guriga lagu tukadaa inay ka fadli badan tahay salaadda sunnada ee masjidka lagu tukado bikhamsin wa daraja yacnii intii faralka marka jamaacada lala tukado oo masjidka la yimaado fadligii lagu helaayo fadli la mida ayay ka mudnaanaysaa sunnaha marka lagu tukado guriga sunnihii masjidka lagu tukaday uu ka mudnaanayaa xadiistaa sheegaya ayaa sheekh albaani u quweynaya marka waxay ku tusinaysaa fadiilada salaada guriga lagu tukada ee sunnaha ay ay fadli badan tahay ayaa laga qaadanaya waxma laga reebaya mise waa caamka ahlucilmiga qaarkood waxay ka reebaan salaadaha markaa u baahan sunnaba ha ahaadaan ee jamaca u baahan ayay ka reebaan salaadahaas waxaa soo gelaya salaat lkusuuf ama salaat lkhusuuf haddii la yidhahdo waa sunna calaa qowl qowlka sidaa odhanaya waxay leeyihiin waxa fadli badan in masjidka lala yimaado oo jamaacada masjidka lagu tukado baa afdal ah marka taana saas yada ah weeye waxaa kaloo soo gelaya taraawiixda taraawiixdii jamaaca loo baahan yahay oo shicaar islaamiyana weeye shicaarka islaamiga in la nooleeyana waa la rabaa marka afdal waxa ah in masjidka lagu tukado jamaacada lala tukado ayaa fadli badan bay ahlucilmiga qaarkood yidhahay marka calaa kulli xaal salaad kasta oo jamaaco u baahan sunnaba ha ahaatee waxay iyadu ku fadli badan tahay masjidka in lala yimaado marka cumuumkiiba wax laga reebaayo ayay markaa noqonaysa waxyaalaha xadiiskan laga qaadanaya waxaa ka mid a ah masjidka cid markaa ahlulfadli ah ama markaa waxa imaam ah inuu masjidka in yar haddii aan marka waxaweeye dadka aanu eh, aynay u baahnayn ou masjidku ballaadhan yahay oo jamaca ku tukanaya ka ballaadhan yahay oo xagga dambe markayse markaa in yar ama markaa meel ka mida marka uu yacni markaa xaydaaman karo yacni wakhtiyada markaa ramadaanta si ugu cibaadaysto ta noocaasoo kale marka inay bannaan tahay ayaa markaa laga qaadanaya laakiin waxa weeye dee haddii ay badato waxay keenaysaa yani markaa dhib bay keenaysa waxay noqonaysaa markaa in eh, loo diido haddii waxa weeye markaa ruux waliba dee yidhaahdo in yani saxaabadii may samaynin saas laakiin waxa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam waa sameeyey waqtiyada qaarkoodna waa dhacday yani saxaabigii marka waxa weye dhaawacmay sacd ibnu mucaad in nebigu in yar u gooyey oo markaysa marka u xaydaamay taa lafteeduna marka waxa waa dhacday waxyaalaha marka xadiidkani uu ku tusinayo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu salaadda qiyaamuleylka jamaaco ku tujiyey saas aawadeed in qiyaamuleylkii ramadaanta jamaaco lagu tukadaa inay tahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid taha laga qaadanaya saas aawadeed asarka laga soo wariyo cumar bnu khataab waa ka sugnaadaye ee sheegaya nicmat albidcatu haadihi markii uu amray dadka inay markaa isku jamacsadaan oo hal jamac keliya laga dhigo markuu saas yadaa amray waxa waxau yidhi nicmat albidcatu haadihi bidcatan baa ugu fiican ayuu markaa yidhi marka asalka in jamac lagu tukadaa dee waa sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam weeye markaa sidee uu bidco ugu magacaaba saxaabadiina qaarkoodna midhmidh bay u tukanayeen qaarkoodna jamacjamac yar bay ku tukanayeen dabeedna wuxuu marka uu yidhi yacni dhammaantiin maa jamac ku wada tukataan markaasuu dabeedna imaam u yeelay markaasay dhammaantood ku wada tukadeen markaasuu maa axsana haada sidan maxaa ka wanaagsan dabeedna markii dambe wuxuu nicmat albidcatu haadihi saxiixaanu xadiidku ku sugan yahay ahlucilmigu waxay ku xambaareen in bidcadaa laga tilmaamayo bidca marka lugawiya ee bidcadii sharciga ahayd aynay ahayd yani nisbada dadka hadda wax u cusub weeye qaabkan in la sameeyo walow asalba markaysa marka waxaan yani sharciga markaa ku lahaatee marka bidcadii sharciga ahayd ma noqonayso saas aawadeed cumuumka xadiiska soo arooray fa ina kula muxdasatin bidca wa kula bidcatin dalaala cumuumka inuu takhsiis galay oo laga reebaayo la odhanaayo bacdu albidac asharciya bidcooyinka sharciga qaarkood ayaa markaa xasano oo wanaagsan macnuhu noqon maayo ee bidco kastoo markaysaga sharciye ahi waxay noqonaysaa oo sharciga bidco ku ahi waxay noqonaysaa yacni markaa dalaalay noqonaysaa sida saxiixa amaa waxa weeye in markaa salaaddii taraawiixda in lagu tukado jamaaco lagu tukadaa waa sunna weeye oo sunnihii nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tahay sunnadii khulafadana waa tahay fa calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiina min bacdii marka sunnadii khulafaa uraashidiinkana waa tahay sunnadii nebigana calayhi salaatu wasalaam waa tahay marka saas aawadeed bidco xaqiiqiya halkaas kuma sugna waxaana soo arooray riwaayaadka qaarkood oo sheegaya shardi ku xidhaya oo tilmaamaya hadday tani marka waxay bidco tahay waa markaa uga wanaagsan tahay macnaha tilmaamaayo macnahaas tilmaamaya riwaayad sidaas sheegaysaana waa soo aroortay inkastoo saxiixa aynay ku sugnayn laakiin culammada qaarkood ay cuskadeen oo xujaysteen cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi yacni waxa weeye eh, kutubtiisa mawdic ka mid ah ayuu mas'alada mar ku niqaashaayey riwaayada kale ayuu soo arooriyey riwaayadaasaanu markaysa markaa xujaystay laakiin badiba culammadu sida hore tilmaamaan in bidcadii ay u qaybsanto bidca lugawiya iyo bidca sharciya shaygii daliil leh oo aan sharcan bidco noqonaynin haddii markaa bidco lagu idlaaqo waxaa loo jeedaa nisbada dadkay u cusub tahay markaa ictibaarkaasaa bidco loogu magacaabay inay u cusub tahay laakiin waxa weeye waa sunna ayay noqonaysaa ama shay sharciyay noqonaysaa oo ma noqonayso bidcadii yacni markaa sharcigu diidaayay ma soo geliso nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu sii wado wuxuu u diiday saddex habeen markuu tujiyey wuxuu ka baqay in lagu faral yeelo ummaddana nebigu sala allahu alayh wasalam waa u tidhaayey bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniinta waa u naxariis badan yahe oo u dhimrin badan yahay nebigu calayhi asalaatu wasalaam marka si aan loogu faral yeelin ayuu ugu soo bixi waayey cumar haddaba wuxuu arkay sababtii uu nebigu jamaacada u sii wadi waayey oo ah inuu ka baqay in lagu faral yeelo ummaddiisa dabeedna taasi culays ay ku noqoto oo ay kari kari waayaan inay tii meesha ka baxday buu arka waayo sharcigii kaamil buu noqday wax dambe oo waxyo imanaya markii nebiga la oobsaday dabadeed ma jiro marka dee in la faral yeelaa ma dhici karto sababtii uu nebigu markaa ama markaa cilladii uu nebigu uga baaqday inuu sii wadaa maadaamay meesha ka baxdoo suushay maanici maadaama meesha ka baxay waxay noqonaysaa asalkii inuu sugnaanayo asalkiina wuxuu ahaa jamaacadaa inuu sunneeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni sidaas weeye maanicii u diiday inuu sii wadaana meeshii waa ka baxay idan waxay noqonaysaa sunnadii marka in lala yimaado ayay noqonaysaa sidaasaanu ula yimi yacni cumar ibnu khataab saxaabadii kalena ku waafaqeen cid ku inkirtayna aan lahaynin haynin ijmaacii saxaabadu sidaa ku guntamay saas aawoodee qisadaa wax daliili uguma jiro qolyaha odhanaaya bidco kasta baadi ma aha waayo dee tambe bidcay ahayd haddana waxa weeye baadi laguma sheegi karo waayo tan waxa ku sugan saynu sheegnay sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kow waxaa ku sugan sunnadii khulafadiisa waa laba waxaa kaloo ku sugan ijmaacii yacni markaa saxaabada kadibna ummaddu marka ay sidii isugu waafaqday oo cid markaa khilaaftay aan la helin intaasoo adiliiba maadaama la hayo dee ma dhici karto in la yidhaahdo waa bidco wixii markaa aanu bidcaysanay ama bacdi ummadda ka mida ay bidcaysatay wakhtigii saxaabada dabadeed ay la timi oo ay soo darrisiisoo diinta ku soo kordhisay taasoo kale waa inay la mid noqotaa oo ha nagu dhaleecaynina sidaydaan taaba u dhaleecayn karin sidaasaan loo odhan karin xujana aynay ugu jirin xujana aynay ugu jirin waxaa laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda ugu raxmad badnaa ee ugu naxariisanayey ee ugu dhimrinaayey ayaa markaa laga qaadanaya tacliilka inuu sidaa ka baqay nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka waxay yare ishkaal gelin kartaa habeenkii leylatul israa waalmicraaj markii eh, nebiga calayhi salaatu wasalaam salaadda lagu faral yeelay waa tii loo sheegay ee khamsun fi lcadadi khamsuuna fi ljri laa yubaddalu alqawlu laday yacnii nebiga sala allahu aleyh wasalam sidaa in loo sheegay waa kii marka waxa tilmaamay oo caynkaas sheegay marka waxa weeye sababta uu u yidhi waxaan ka baqay in laydinku faral yeelo su-aal baa halkaas ka iman karta su-aal ayaa ka iman karta calaa kulli xaal laakiin maadaama shay ijtihaada aynay ku iman oo dee mashaayikhnimida iska cabireen aynay ahayn ee mid nebigu sheegay ay tahay inuu ka baqay in lagu faral yeelo uu ka baqay waxa weeye dee mid waxaweye looga tegaayo tacliilkii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay looga tegayo ma aha waxaana markaa aqbali kartaa in laga tilmaamayo markan inaan la beddelayn laakiin dib inaan laga beddelayn waxa weeye ixtimaal baa ku jiri kara calaa kulli xaal labada daliilbana way maadaama nebiga laga hayo waxaa waarid noqonaysa un dee in la kulmiyo siday isu waafiqi lahaayeen yacni markaa lagu dadaalo oo jamci lagu sameeyo ayaa ansab ku noqonaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih w aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online